bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii araddu cala aljahmiya wazanaadiqa liimaami ahli sunna axmed ibn xambal caleyh raxmat ullah waxaa inoo dambeeyey oo imaamku ka hadlaayay abwaabta ama mabaaxidta ku saabsan qur-aanku inuu yahay hadalkii alla tabaaraka wa tacaala uusan makhluuq ahayn aayadihii ay deliishadeen jahmiyadu oo ay u deliishadeen qur-aanku inuu makhluuq yahay macnahoodana ay leexiyeen ooy si khaldan u fasireen aayadahaasuu adahaasuu mid mid imaamku uga jawaabayey oo qaabkay u deliishadeen inayna aayaddu ahayn iyo macnaheedii saxda ahaa oo uu caddaynayo taasuu daba socday darsigannii u dambeeyey wuxuu ka hadlay aayadda maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdain ayuu ku dheeraaday muxdadkaa waxa laga wado iyo inaan makhluuq laga wadin wuu soo caddeeyey wuxuu yidhi kadib uma ina aljahma idacaa amran aakhara uma intaa kadib aayaddaa markii shubhadiisii la burburiyey aayadaha horeoo dhan laga saaray dhufayskii iyo godkii uu galay uma intaa kadib ina aljahma iddacaa haddana wuxuu sheegtay amran arin buu sheegtay aakhare oo kale war kaluu haddana la yimi oo fa qaala wuxuu yidhi innaa anagu wajadnaa waan helay aayatan aayad baan helay fii kitaabi illaahi kitaabka ilaahay dhexdiisaan ka helay ama aayaddaasoo fii kitaabi illaahi kitaabka ilaahay dhexdiisa ahaatay tadullu aayaddaasoo ku tusaysa cala ana alqur'aana qur'aanku makhluuqun inuu makhluuq yahay aayad baan haynaa waay oo ku tusaysa inuu qur-aanku makhluuq yahay kitaabkiina ku jirtaa faqulnaa marka waxaanu nidhi ayu aayatin waa aayadee aayaddaa ku tusaysa qur-aanku inuu makhluuq yahay ee kitaabka ilaahay ku jirtaay waa tee fa markaasaa wuxuu qowlullaahi waa ilaahay oo uu yidhi innama almasiixu ciisa bnu maryam rasuulullaahi wa kelimatuhu innama almasiixu masiix ciisa bnu maryam aha rasuulullaahi waa rasuulka ilaahi wa kelimatuhu waana kelimadii alle wuxuu u deliishanayaa marka jahmi istidlaalkiisu waxa weeye wa kelimatuhu ciisa alla wuxuu yidhi waa kelimo alle wa ciisa ciisana makhluuqun waa makhluuq ciise waa makhluuq waa nebi ambiyada ka mid addoommada ilaahayna ka mida ilaahayna abuuray isagoo makhluuqoon isla ogolahay inuu makhluuq yahay yuu haddana alla wuxuu yidhi wa kelimatuhu kelimadiisiibuu ka dhigay marka makhluuq haddana kelimadii ilaahay laga dhigay waxaa ka soo baxaya inay kelimada ilaahay makhluuq tahay saasuu u daliishanaya maana shubhadiisu sidaas ayb aayaddani waxaa yani deliishada jahmiyada iyo nasaarada iyo qaar badan oo inxiraafay mustashriqiinta nimanka la yidhaahdo qur-aanka iyo sunnada intay bartaan haddana inay dadka ku wareeriyaan oo ay ku lumiyaan oo qur-aanka iyo diinta shaki geliyaan ee inta badan u barta ee gaalada mustashriqiinta ah baa inta badan aayaddan waxyaalaha ay aayadaad waxay ka mid yihiin nusuusta ay dul istaagaan oo isku dayaan inay danahooda ku gaadhaan jawaabtii imaamku waata marka faqulnaa waxaanu idhi marka ina allaha alle manacaka wuu kuu diiday jahmiyow alfahma fahamkiibuu kuu diiday filqur'aani qur-aanka dhexdiisa qur-aanka inaad si fiican u fahanto oo ujeeddadii qasadkii ilaahay ka lahaa aad u fahanto ilaahay baa kuu diiday aad nin meel xun loo wataa tahayoo fahamkii saxdaabaabaa lagu garab mariyeyba ayib bimacnaa waxaa ka siman fahamka khaldan ee qallocsan firaqada luntay oo dhan baa yaa ka siman oo intooda badan ama in badanoo ka mida ah, ma niyad xuma yacni qasad xumo iyo diinta dumiya iyo dhib u geysta iyo jidka saxdaa ka leexiya qaar badani kuma jirto waa niyad fiican yahay laakiin khaladku xaggee buu ka soo galay fahamkaa la qalloocday shaydaan baa ku ciyaarayo si khalada wax u fahansiiyey qaar kaloo zanaadiqaana waa ku jira waatan soo sharaxan qaar zanaadiqaa ah oo inta badan raafidada iyo jahmiyada iyo ku badan iyo muctasilada iyo oo niyad xuma ah hayso inay diinta dumiyaan oy jidka saxdaa ka leexiyaan oy ummadda ay lumiyaan ujeeddadaa watana waa ku jira laakiin intooda badan waxaa looga yimid min suu'i fahmihim saas waxaa sidoo kale khawaarijta waa in allaha alle manacaka waa kuu diiday alfahma faham saxa fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa inaad fahm saxa ka qaadato alla horta kuu diiday kadibna jawaabtu waata soo ciisa muusa dhihin waa kelimo ilaahay ciisena waa makhluuq waxaa ka laasimaya kelimada ilaahayna makhluuqta saasuu u deliishaday soo maaha imaamku wuxuu yidhi ciisa ciise horta tajrii waxaa ku soconaysa alayhi korkiisa alfaadun weedhooyin ama ereyooyin oo laa tajri aan soconaynin cala alqur'aani qur-aanka korkiisa aan ku socon karin nebi ciise kelimaad waxaa loo isticmaalay oo lagu itlaaqay aan qur-aanka lagu itlaaqi karin inaysan nebi ciise iyo hadalka ilaahay isku mid ahayn laba weji buu u deliishanaya midi waa tan oo nebi ciise calayhi salaam alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sifeeyey qur-aanka dhexdiisaoo ku itlaaqay sifaatka makhluuqiinta oo inuu makhluuq yaho ilaahay abuuray sifaatka ay makhluuqa kale leeyihiin baa lagu tilmaamay oo maxay tahay maalan liannahu isaga alle tabaaraka wa tacaala waa yusammiihi ciise wuxuu ku magacaabay mawluudan buu ku magacaabay mid la dhalay soo ma waa mid la dhalay oo yaa dhalay ya hooyadii maryam baa dhashay marka wax la dhalay makhluuq la dhalay baa horta lagu tilmaamay wa tiflanna waa ku magacaabay alle ilmo dhashay wa sabiyan caruurna waa ku magacaabay wa hulaaman igaarna waa ku magacaabay wiilna waa ku magacaabay yani wiil dhallinyara ayb intaasoo dhanba waa lagu tilmaamay ya'kulu inuu cunayana waa lagu sheegay oo wayashrabu uu cabbayo haa isagii hooyadiiba kaanaa ya'kulaani acaam baa layidhi cuntaday cunaan yacnii waxaa laga wadaa cid cunto cunta ilaah ma noqon karo sababta waxa weeye markuu cunto cuno cuntada baahi baa u geysay soo ma cuntada baahi baa u geysay cunto la'aan cid aan joogi karayn iyo cabbitaan la'aan bimacnaa waa baahan yahay waa allana wax baahan ma noqdo waa midda labaade cuntadii iyo cabbitaankii markii la caboo la cunaayay soo kaadi iyo saxaro noqon maayaan cid saxaroonaysoo kaajaysa ilaah ma noqon karayo kaanaa yaakulaani acaam cuntayba cunaanaysay ilaah ku yihiin waa saas macnaa marka inuu cunoo cabbana waa lagu sheegay wa huwa isaga ciise calayhi salaam mukhaatabun wey mid lagula hadlay bilmri amar iyo wanahyi ka reebid qur-aanka kariimka soo ilaahay tabaaraka watacaala nebi ciise awaamirna lama siinin oo laynooguma sheegin towreed baa lagu amray laakiin qur-aanka laynoogu sheegay ciisow sidaa samee sidaa ha samaynin sidaa yeel sidaa ha yeelin soomaa hadal baa loo jeediyo amar baa la siinaya waxbaa laga reebaya yajri waxaa ku socda calayhi korkiisa ku dureeraya ismu lkhitaabi la hadlidda alle magaceedaa korkiisa ku dareeraya khitaabku waxa waa hadalka loo jeedinayo hadalka loo jeedinayo war baa loo sheegayaa sidaa yeel baa la laleeyahay sidaa ha yeelin baa leeyahay khitaabkaa iyo la hadliddaasi magaceeda baa korkiisa ku soconaya ayb oo towreed muxuu injiil baan dhihi lahaa kitaabkii lagu soo dejiyey ayaa awaamir lagu siiyey oo saas yeel ayb yajri calayhi ismu lkhitaab la hadlida alle magaceeda ayaa korkiisa ku socoto alla la hadlay walwacdi iyo yabooh ismulwacdi waa yabooh magiciina korkiisa waa ku socdoo waa loo yaboohay bimacnaa ballanqaad iyo abaalgud iyo waxaasaa loo sheegay walwaciidi iyo hanjabaad iyo goodi korkiisa waa ku socdo bimacnaa haddaad saa yeesho ya waxaas iyo waxaasaad la kulmi abaalkaasaad la kulmi wacdiguna wax weeyaan waa yabooh oo abaal wanaagsan iyo khayr iyo janno iyo ilaahay ridihiisa yabooha kaasaa la dhaha waciidkuna waa cagsiyo waciidku wuxuu ku yimaadaa waa hanjabaadda loogu hanjabayo haddaad waxaa samayso yani dhibkaasaad la kulmi haddaad sidaa yeeli weydo dhibkaasaad la kulmi marka nebi ciise wacdi iyo waciidba waa lagula hadlay khitaab waa lagula hadlay amar iyo nahyi waa lagula hadlay intaasoo dhan baa lagula hadlay ayib qur-aanka intaama lagu sheegay waa miyaad arid meel qur-aanka lagu leeyahay waa mawluud waa la dhalay meerkiisa sooma miyaad aragtay qur-aankoo la leeyahay waa ilmo yar ma aragtay isagoo leeyahay waa wiil dhallinyaraa miyaad aragtay adoo lagu leeyahay qur-aanka wuu cabaayo oo cunaa miyaad haysaa waa maya miyaad aragtay qur laftiisoo amar la siinayo saa yeel saana yeelin la leeyahay waa maya miyaad aragtay qur-aankoo ilaahay la hadlahayo la khidaabayo oo ama loo hanjabayo ama loo yaboohayo waa maya intaasoo ciise nabi ciise calayhi salaam la mariyey oo intaasoo dhanoo muxuu ahaayey lagu itlaaqoo lagu sifeeyey adee qur-aan kuma sifaysna maxay kutusaysaa marka inay kala duwan yihiin sooma kalaamka ilaahay iyo ciise way kala duwan yihiin calayhi salaam uma markaa kadib intaa kadib haddana huwa ciise min duriyati nuuxin nuux carruurtiisiibuu ka mid yahay oo qur-aankaa sheegay sooma ayb wa min duriyati ibraahiima nebi ibraahim caruurtiisii buu ka mid yahay ubadkii uu dhalay nebi ibraahim ka soo jeeday iyo nebi nuux ubadkii ka soo jeeday buu ka mid yahay ayb qur-aanku ma lagu sifayn karo inuu nebi nuux duriyadiisa yahay walaa nebi ibraahim inuu duriyadiisa yahay marna sifada noocaasi qur-aankuma imaan walaa yaxilu xalaal maaha wey marka lanaa annaga xalaal nooma bannaana an naquula inaan idhaahno fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa maa naquulu wixii aan nidhi fii ciisa ciise dhexdiisa ciise wixii lagu sheegoo lagu sifeeyey qur-aanka laguma sheegi karayo lagumana sifayn karayo hal samictum miyaad maqasheen buu yidhi allaha alle oo yaquulu leh fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa maa qaala wixii uu yidhi fii ciisa ciise dhexdiisa miyaad marna qur-aanka ku haysaan tilmaamihii nebi ciise la siiyey ee alle ku sifeeyey qur-aanka dhexdiisa iyadoo qur-aanka lagu sheegayo qur-aankana lagu sifaynayo miyaad aragteen waa lama arkin waay mana dhici karaysaba ayb halkaa waxaa ka soo baxay marka ciisena inuu makhluuq yahay calayhi salaam kelimada ilaahay iyo qur'aankuna inayna makhluuq ahayn oo isku sifaad ma qaadan karaan way macnaa ayb qur-aankii alla kelimadiisu waa sifatu rabbi waa alla sifadiisa iyo makhluuqiisuna isku sifaad ma noqon karaan soo maa isku magacyana ma qaadan karaan isku meel lama mari karaan intaa markuu soo gogoldhiggaa soo sameeyey ayuu si toosa wuxuu ugu imaanayaa marka aayaddii ay deliishadeen aayadda lafteeda walaakina almacnaa macnuhu waxa weeye min qowli illaahi jalla anaa'uhu ilaahay odhaahdiisan uu aayaddan macnaha loola jeedaayo waxa weeye aayaddu min qowli illaahi odhaahdiisa alla odhaahdiisa xaggeeda macnuhu waxa weeye jalla anaa'uhu ammaantiisu weynaatay uu yidhi inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulullah wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam aayaddaa macnaheedu waxa weeye waa sidan yani inama almasiixu masiix ciisa bnu maryama ahaa rasuulullaahi waa rasuul ilah wa kelimatuhu ilaahay kelimadiisii waa alqaaha xaal uu riday kelimadaasi ilaa maryama maryam xaggeeda uu u riday kelimadaas xagga maryam baa loo tuuro maxaa laga wadaa marka macnuhu waxa weeye falkelimatu kelimada allatii kelimadaasoo alqaaha alla uu riday ilaa maryam maryam xaggeeda uu u riday xiina goortii qaala uu yidhi xiina goortii qaala uu yidhi lahu isaga uu ku yidhi kun ahaw wa kelimada laga hadlayo ee maryam xaggeeda alla u riday ee ciise lagu itlaaqay waxa weeye waa kelimadii alla tabaaraka wa tacaala hooyadii maryam nabi ciise hooyadii maryam kelimadii rabbi tabaaraka wa tacaala xaggeeda uu u riday ee ahayd kun ahow yaa ahaanayo kelimadu u dhacaysaa marka ya ciise soo maa ciisa kelimadaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu ku abuurayaa oo ku samaynaya kelimadaana xaggee baa loo riday hooyadii maryam xaggeedaa loo riday oo dee caloosheeda ayaa lagu samaynaya soo maa Ah, kuntu waxay ku dhacaysaa ahaw xaggeen ku ahaada ma geed ma dhulka korkiisa xaggee maryam xaggeedaa kelimadu u dhacday ya isagii baana lagu abuurayaa waa ayb falkelimatu allatii kelimadaasoo alqaaha alla uu riday ilaa maryam maryam xaggeeda uu u riday xiina goortii uu qaala uu yidhi lahu isaga ah, lahu ciise uu ku yidhi kun ahaw fakaana kaana markaa wuu ahaaday ciisa ciise wuu ahaaday markaa ciisa ahaaday oo kelimadii kun ahayd ka dhashay oo ay abuurtay wey macnaha ayb fa kaana wuxuu ahaaday ciisa ciisa wuxuu ahaaday marka oo uu ku abuurmay bi kun buu ku ahaaday kelimada kun ee ilaahay makhluuqaadkoo dhan uu ku abuuro oo ku amro oo ay makhluuqaadku ka yimaadaan oo ay ku abuurmaan kelimadaas ayuu nebi ciise calayhi salaam ayuu ku ahaaday oo ku abuurmay ayb fa kaana wuxuu ahaaday ciisa marka bikum buu ku ahaaday walaysa muusan ahaanin ciisa ciise huwa isagu alkunnu walaysa ciisa ciise muusan ahaanin huwa isagu alkunna ama alkun kelimadii kun ahayd ciise ma aha bimacnaa faana waxaa laga wadaa kelimadii alle kun uu yidhi iyo ciise way kala duwan yihiin kelimada alle ka soo baxday ee ciise lagu abuurayay maryam xaggeedana loo riday ee kun ahayd kelimadaasi waa hadal alle waa kelimadiisii waay hadalkiisii waay nebi ciisena kelimadaa iyada abuu ku ahaadayoo iyadaa lagu abuuray marka isagu kelimadii ma aha laakiin kelimadii baa lagu abuuray ciise iyo kelimadii marka way kala duwan yihin yani saasuu ka wadaa fa kaana waxa ahaaday kelimadii kun waxaa ku ahaaday ciisa ciise bikun buu ku ahaaday kelimadii amarka ahaydee kun ahaw ah ayuu ciise ku ahaaday oo ku abuurmay walaysa mana uusan ahaanin ciisa ciise huwa isagu alkunna kelimadii kun isagu laf ahaanteedii maaha kelimadii kun ahayd yani kunnada wuxuu ka wada kun soo ficil ma ismi ahaan buu u bedelay marka alkunnu wuxuu ka wadaa bimacnaa kuntii buu ka wadaa ayb falaysa muusana walaysa ciisa ciisa muusana nusagu alkunna kelimadii kun ciise laf ahaanteedii ma aha kelimada lafteedii ma aha falkunnu min allaahi xagga allu xaaluu ka ahaaday qowlun waa hadal kuntu kelimada kuntu oo xagga alle ka timid waa hadalkiisii walayse alkunnu ahaanshuhuna ma uusan ahaanin mayadheh halkaa waxbaan ka boodna walaysa ciisa ciisa muusan ahaanin isagu alkunnu ma ahaanin walaakin bilkunni laakiin kelimadii kun ayuu kaana ku ahaaday kelimadii buu ka abuurmoo lagu abuurayoo iyadu sababteedu ku ahaaday falkunnu marka min allah xagga alle xaaluu ka ahaaday qowlun waa hadal kuntu waa hadalkii alle walayse alkunnu kuntu ma ahanin makhluuqan makhluuq ma ah saas way macanaa bimacnaa kelimatu kun waa amar alle waana hadalkiisii amarkaa kun ah ayuu ciise ku abuurmay marka kelimadii alle ka soo fushay waa sifo alla leeyahy waana hadalkiisii kelimadaa maxaa ka dhashay ciisaa ka yimid oo kelimadaasi ay sababteeda ilaahay ku abuuray ciise waa makhluuq marka waa mafcuul soo maa waa falkii ka dhashay kun ka dhashay wa oo ku abuurmay waa ayib makhluuqoo dhan baa sidaa wada ah makhluuqoo dhan alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku abuuraa kun buu ku abuuraa soo markuu kun yidhaahdo amarkaa bixiyo amarkaa wixii ka dhashay oo ku abuurmay ayay makhluuqu yihiin marka ciise marka sidaas weyan walaysa alkunnu makhluuqan makhluuq maaha man sidaasoo kale uu leeyahay alimaam daarimi caleyh raxmatullah oo wuxuu leeyahay wa qowlullahi fii ciisa ruuxullahi wa kelimatuhu ah. fa bayna alruuxi waalkelimati farqun fi lmacna laba sifaba waa lagu tilmaamayo ruuxullaahi waa la yidhi wa kelimatuhuna waa la yidhi marka ruuxullaahi maxaa laga wadaa ruuxda nabi ciise ku jirta waa nafta ku jirto waa makhluuq way abuurantah ayib sida jidhkiisuba makhluuq u yahay baa ruuxda ku jirtana makhluuq u tahay oo ilaah ma ah laakiin kelimada lagu abuuray makhluuq ma ahe waa ilaahay hadalkiisiiyo waa sifadiisii saasaa uu kala qaadaya maana ayib wuxuu yidhi lina aruuxa aladii nufika fiihi nufika fiiha makhluuqun imtasaja bimakhluuq ruuxda lagu dhex afuufay nebi ciise waa makhluuq dhex gashay jidhkii oo makhluuqa waalkelimatu min allah kelimada xagga alla ka timidna ghayru makhluuqatin waay makhluuq ma ah lam tamtasij biciisa ciise ma aysan dhex gelin laakiin waa hadalkii alla oo ciise lagu abuuray waay waa kala duwan yihiin marka sidaasuu le waa hadalka imaamu daarimi iyo kaa imaam axmed oo kale waa isku mid waa sii faahfaahinaya imaamu axmed wuxuu leeyahay wakadabat been bay sheegtay annasaara kirishtanku been bay sheegeen waljahmiyatu jahmiyaduna been bay sheegtay cala allaahi alla korkiisay been ku sheegeen fi amri ciisa ciise arrinkiisa dhexdiisa yacni nebi ciise calayhi salaam iyo yacni xaqiiqadiisu maxay ahayd waa qadiyad ka mida qadayaadka waaweyn ee ummaduhu ku kala tegsan yihiin kaba soo qaad maalan saddexda diimoodee la yidhaahdo dadka raacsan baa ugu badan atbaacdoodaa ugu badan waa xaqiiqo ay ku kala fog yihiin waa kirishtankoo kale waxay leeyihiin waa kuwa hadda jooga intooda badani waxay leeyihiin ciise qaar waxay dhahayaan waa ilaah qaar waxay dhahayaan waa gabal iyo qayb ilaah ka mida qaarna waxay leeyihiin waa wiilkii ilaah soo saas ma intaba qur-aankaa sheegay tayib kutubtoodana way ku qorantay waana ictiqaadsan yihiin sidaas yahuudduna waxay rumaysan yihiin iska dhaaf inuu ilaah noqdee bini aadan xataa nasab saxale ma aha ama garac bay dheh soo ma xataa bini aadam si caadiya u dhashay oo nadiifa xataa bay u diidanoo waxay dhaheen waa garac hooyadii maryamna waa zaaniyad bay dhaheen soo ma waa tan sheego iyadana uu ka hadlay waa ayaguna halkaasayba ku dhufteenba muslimiinta iyo diinta islaamkaati arrintiibay insaaf iyo cadaalad ka samaysa yahuud warkeediina waa la radiyo waxaa la yidhi ciise garac ma aha hooyadiina ma aha qoladii kirishtankana waa la radiyo waxaa la yidhi wiil ilaahayna maaha allana maaha gabal ilaahay ka midana maaha muxuu yahay cabdullaahi wa rasuuluhu waa waa addoon ilaahay waana rasuul ilaahay soo dirsaday xaqiiqadaa sida loo caddeeyo si loo caddeeyo yuu qur-aanku marka wuxuu ku dheeraaday qisada nebiyullaahi ciisa calayhi salaam iyo hooyadii maryam soo ma suuratu ali cimraan baa aad loogu dheeraaday ilaa laga soo bilaabay xataa hooyadii ciddii korisay hooyadii siday ku dhalatay yaa iyada hooyadeed markay dhalaysay ali cimraan iyo qoyskii oo dhan baa laga soo bilaabay kadib maryam markay dhalatay yaa koriyey baa laga soo hadlay kadib ciise iyo siduu ku uurgalay baa laga soo hadlay siduu ku dhashay baa laga hadlay markuu dhashay maxaa dhacay baa laga hadlay yahuuddu meeshay kala qaaday baa laga hadlay tafaasiil aan caadi ahayn baa laga bixi leanna waa qadiyad culuso lagu kala tegay waa soo ma maadaamay culayskaa leedahay baa marka min albidaaya ila anihaaya wuu kala dhigdhigay saas way maanaa marka jahmiyada iyo nasaaraduba ilaahay bay ku been abuurteen fii amri ciisa ciise arrinkiisa ayay ilaahay ugu been abuurteen dhexdiisa wadalika kaasina waxsay ugu been abuurteen been bay alla korkiisa ku sheegeen wadalikaasi waxa weye ana aljahmiyata jahmiyadu qaaluu waxay yidhaahdeen ciisa ciise ruuxullaahi waa ilaahay ruuxdiisa wa kelimatuhu waana kelimadiisa waa ruuxda nafta ku jirtaay waa ilaahay ruuxdiisa ruux alla abuuray bay ka wadaan wa kelimatuhu kelimadii allana wuu yahay lianna alkelimata kelimadu makhluuqatun waa la abuuray yacni nebi ciise ruuxda ku jirta kowdhe kelimada lagu abuuray ee kun ah ee ilaahay ka soo fushay ka timid iyo jidhkiisuba kulli waa wada makhluuq ruuxdu waa makhluuq jidhkiisuna waa makhluuq kelimada lagu abuurayna waa makhluuq bay dheh xaggee ka khaldan yihiin iyagu jidhku waa makhluuq waa sax ruuxda ku jirta iyo nafta ku jirtana waa makhluuq waa sax laakiin xaggay ka khaldameen ya wa kelimatuhu kelimada lagu abuurayna waa makhluuq halkaasaa iyaga khalad kaga jira oo been bay sheegeen oo ilaahay yani waxa been ku sheegeen oo hadalkiisii iyo sifadiisii bay makhluuq ka dhigeen soo ma jeed halkaas way iyaga khaladkooda waxay yidhahdeen wa kelimatuhu waay lianna alkelimata kelimadaa kun ah ee alla ku hadlay ee lagu abuuray kelimadaasi makhluuqatun waa makhluuq bay dheheen ah, beentoodood halkaas iyaga wa qaalat inasaara nasaarana waxay yidhahdeen kirishtankuna waxay yidhaahdeen ciisa ciise ruuxullaahi waa ruuxda ilaahay min daatillaahi ilaahay daatadiisa xaggiisa ka ahaatay ruuxdani alla daatadiisa ayay ka timid wa kelimatuhu kelimadii ilaahay wey oo min daatillaahi ilaahay daatadiisa ka mid ah ama xaggiisa ka timid waxay leeyihiin ruuxda ku jirtaay ya ruuxda ku jirtaay ilaahay bay gabal ilaahay ka mida waay daatadii ilaahay qayb ka mida weeyaan ruuxdan ciise ku dhex jirta kow kelimadan lagu abuurayna iyo kelimo ahaanta uu yahayna iyaduna daatada ilaahay bay ka ahaatay ama qayb ka mida tahay sidaas daraaddeed ciise laba qaybood buu ka koobnaa bay leeyihin jidhka oo makhluuq ah iyo ruuxda oo ilaah ah waa horey usoo tilmaannayoo waxay yidhaahdaan xalla allaahuutu fi nnaasuut ilaah baa wuxuu dhex galay yaa jidh aadame naasuudka waxay ka wadaan insaankii jidhkii aadamaha buu alle dhex degay ciise marka labadaasu ka koobnaa waxay leeyihiin jidhkii markii la dilay uu ku dhex jiray alle oo jidhkii uu dhintay oo meesha ka baxay qaybtii ilaaha ahayd oo ruuxda ahayd baa marka saafin noqoto makhluuqii ka dhex baxday sidaas daraaddeed baa dilkiisa waxay u arkaan jariimoba u arkaan waxay u arkaanba ilaah iyo addoonnimadii oo la kala saarayba jidhkiioo ilaahay laga dhex saaray khuraafaad iyo waxaan la fahmi karin marka wuxuu leeyahay ciise ruuxullaahi wa min daatillaahi bayna ka mid tahay wa kelimatuhu waa kelimada min daatillaahi ilaahay daatadiisa ka mid ilaahay iyo ciise waa waa waa isku mid wey ama isagiibaa ilaaha ama gabal ilaah ka mida waa iyo kelimadu labaduba waa daatada ilahay bay ka mid sida loo yidhaahdo kale imaamku miaal buu ina siiyey miaal ku fahmi karno mabda'ooda khariban caqiidadooda khariban waxay la mid tahay oo kale adoo yidhi inna haadihi alkhirqata karintani min haada thawbi maradanay ka ahaatay ah, maro weyn markaad qayb ka mida ka soo goyso khirqada waxaa la yidhahdaa waa karinta waa qaybta yartae marada ka mid markaad marada intaad qayb yar ka soo goyso qaybtii halkan taalla karintan iyo qaybtani soo maradii ka mid maaha waa un maradii qayb ka mida adoo saas yidhioo kale ka dhigan yihin yani waxay leeyihiin ciise waa gabal ilaahay ka mida ruuxdiisu waa qayb ilaahay ka mida saas way maanaa yani waa mabda'an dhahaya aaliu alaa soo maa alla oo saddex ka kooban saddex gabal ka kooban saddexdii gabal ka mida weeye ciise markaasay haddana falsafadii saddexda ahayd oy saddexda gabal ka dhigeen bay haddana waxay leeyihiin waa mid haddana waa luqsiga iyo halxidhaalaha la fahmi waaye ah, yani waxa wey waa googaalaysi waxay soomaalidu dhihi jireen ama halxidhaale wax hal ah haddana saddex bal aduu garo tira saddex ah haddana hal noqonaysa war isuma yimaadaan sidaas daraaddeed inta caqligale markay la yaabaan oo yidhaan war waxaan suurtagal maaha waa saddex haddana waa hal siday suufiyadu dhihi jireen bay leeyihin duuduub ku liq ya duuduub ku liq adeer bardi lama baadhbaadho haddaad sii faadhfaadhood sii wadwado waxaadan liqi karin baad ugu tegiyood aad ka wiswisi waxbaa ku dhex jira soomaa marka midho bardi duuduub ku liq sidaas waa laakiin caqliga bini aadamku ma aqbali karo waxaa lagu maaweeliyaa marka kiniisadaha iyo markay tagaan muusig baa loo garaaci oo way isruxayaan oo bukaan wa tasdiyatan waay laakiin mabda caqliga bini aadamka geli kara krishtankuma wataan saas daraaddeed waa diin dhaqaalo lagu wado oo xoolo lagu wado markii la galan uun dadka loo heeso waxoogaa la maaweeliye heestaasi waxaa qalbigu iska rabaa mogto waa la maaweeliya waa loo hees heesaa durbaanna waa loo garaaca kadibna way soo kala yaacaan laakiin mabda aadamaha caqligiisu qaadan karo ma saas way saddex haddana hal ah. adeer la fahmi waa sidaas way kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo kale inna haadihi alkhirqata karintani iyo gabalkan maradiihi min haada thawbi maradan buu ka mid yahay ama maradanuu ka ahaado maradana laga soo jeexay sidaasoo kale waay waa gabal ilaah ka mida bay leeyihi waxaanu idhi annagu waqulnaa waxaanu nidhi naxnu annagu haddaan ahli sunnihiinna muslimiintii haddaanu nahay waxaanu nidhi aan jahmiye iyo krishtan ahayn annagu waxaanu idhi inna ciisa ciise bilkelimati kelimadii alle sababteed buu kaana ku ahaaday yaa kelimada sababteed buu ku ahaadoo ku abuurmay walaysa mu usan ciisaa ciise huwa isagu alkelimata kelimada lafteedii maaha kelimadu waa sifa alleh waana hadalkii alleh waana kelimada uu ku abuuro makhluuqaadkoo kun ah laakiin isagu lafahaantiisu kelimadii maaha way kala duwan yihin ayib taa horta waa mid oo xaggii kelimada wa amaa qowlullaahi ilaahay odhahdiisa uu yidhi wa ruuxun minhu ruuxda ku jirta iyo nafta ku jirtay minhu maxaa laga wadaa iyadana waa meel laba yacni laba meeloodba wa kelimatuhuna waa mid ruuxun minhudana waa midoo ruuxun minhu maxay u deliishadeen ruuxun weeye oo minhu alle ka mid ah iyagu saasay u deliishadeen oo mintaasa waxay ka dhigeen tabciidiya waa gabal bay u fasireen ayib sida saxdaa maxay tahay marka yaquulu wuxuu alla leeyahay min hudu fasiraya imaamku min mrihi waa ruuxun ruux oo min mrihi ilaahay amarkiisa xaggiisa ka ahaatay ayib ay min mrihi amarka alle xaggii buu kaana ahaaday alruuxu ruuxdu fiihi ciise dhexdiisa amar alla bixiyey ayay ruuxdu nebi ciise ku gashay waay yaa oo jidhka marka la abuurayana amar allah lagu abuuraa oo kunbaa lagu abuuraa nafta iyo ruuxdu inay gashana amar allay ku gashaayo iyadana kun bay ku gashaa soo ma marka ruuxduna waa makhluuq oo amar allay ku timid oo minhudu minhudu gabal lagama wadee min amrihi baa laga wadaa waa ruuxdu waa amar alle makhluuqaadka ilaahay ka mid tahay ayb qur'aanka aanka laftiisaa macno noocaasa ku tusiyo makhluuqaadka oo dhan minhu min allaahi waa soo ma ruuxda nebi ciise ku jirta keliya xagga alle kama imaanine makhluuqaadka oo dhan baa min allaahi ah maxaa daliilo ah aayaddan waa ka qowlihii bay la mid tahay ilaahay odhahdiisa uu yidhi wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica minhu wasahara alla wuu sahlay oo wuu idiin sakhiray lakum idinka maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku dhex jira wamaa fi ardi iyo dhulalka dhexdooda waxa ku jira jamiican dhammaantood minhu xagga alla xaalay ka ahaadeen ayib minhu weeye tanna taana minhu weeye ee waxaad dhahdaan makhluuqaadkoo dhan ilaahay gabal ka mida waa yaa may suuroobi karta ma dhahayaan marka minhu iyo minhu isku meel dhiga waay minhudaana ha ka dhigina inay gabal tahay oo tabciidiya tahay minhudanna ha ka dhigina inay amar alla tahay minhuda isku meel mariya saas waay marka labadu waxay tilmaamayaan tan wa waruuxu minhuna yani waxay tilmaamaysaa in alla tabaaraka wa amarkiisa uu ruuxda nebi ciise ay ku timid oo ay makhluuq tahay sida aayaddanba samaawaadka iyo dhulalka waxa dhexdooda yaallo oo dhan amar ilaahay ay ugu yimaadeenoo xagga alle ay uga yimaadeen minhudaa marka waxaa laga wadaa bimacnaa min amrihi makhluuq ilaahay baa abuuray way xagga alle ayaa dhammaantood laga abuuray yaquulu wuxuu leeyahay oo uu ka wada minhudan dambe wamaa fi lardi jamiican minhuda yaquulu wuxuu ula jeedaa min mrihi samaawaadka iyo dhulalkani makhluuqaadkani amar ilahay bay ku yimaadeen allah amray oo sidaa ku abuuray wa tafsiiru ruuxi illaah ruuxda ilaahay fasirideedu innamaa macnaahu macnihiisu waxa weeye annahaa ayadu ruuxun waa ruux oo bikelimati illaahi ilaahay kelimadiisa sababtiisa sababteeda ku ahaatay oo khalaqaha allaahu alla uu abuuray ilaahay baa abuuray kelimada kun baana lagu abuuray ruuxda lafteeda soo ma marka ciise jidhkiisana kelimatu kun baa lagu abuuray ruuxda ku jirtana kelimada kun iyo amar allah lagu abuuray kulligiina waa wada makhluuq ayb khalaqaha allaahu ruuxda allah abuuray oo kelimadaasay ku ahaatay kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo kale marka haddii aad tidhaahdo ruuxda maxaa loogu idaafeeyey alle ya oo ruux minhu loo yidhi jawaabteedu waxa weeye yuqaalu waxaa la yidhahdaa addoommada ilahay waa loo idaafeeya laakiin idaafadu ma aha idaafa tabciidiya maaha soo maaha idaafa jus'iyana ma aha ee waa idaafatu makhluuqin ila alkhaaliq waay ah, yacni inuu abuuray ahaan baa loogu tiirinaya oo waxaa la yidhaahdaa buu yidhi cabdullaahi kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo cabdullaahi addoonka ilaahay cabdullaahi idaafadaasi ma waxaa laga fahmayaa addoonkan ilaahay loo tiiriyey inuu gabal ilaahay ka mid yahay maya addoonnima ahaan ilaahay buu addoon yahay waay wa samaaaullaahi baa la yidhahdaa ilaahay samadiisa wa ardullaahi ilaahay dhulkiisa la yidhaahdaa soo ma naaqatallaahi baa la yidhaahdaa ah, naaqatallah marka makhluuqa ilaahay waa loo tiiriyaa waxa loogu tiiriyo loogu idaafeeyana ma aha inuu makhluuqu ilaahay ka mid yahaye tacaala can dalika culuwan kabiirana waxaa laga wadaa bimacnaa idaafadaasi waa idaafatu khalqin ilaahay baa sameeyey allaa abuuray waa addoommadiisii sidaasaa loogu idaafaynaya tan ruuxduna waa la taa kelimaduna waa la mid kelimaduba khalqi mehe kelimadu iya iyadu waxa weye waa min baab idaafatu sifati ila almawsuuf hadalka oo sifa alla ah kelimadoo sifa alla ah baa ilaahay lahaabaa loo idaafaynaya taasi waa ka duwanta laakiin makhluuqaadka idaafadoodu sidaas way maana ayib macnahaasa weeyaan macnuhu oo waa miduu uu leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah kitaabkiisa mxuu ahaay eh, eh, mxuu ahaay eh, mxuu ahaay tacaarud naqli alcaqli wanaqli uu kaga hadlay mxuu ahaay daru tacaarud alcaqli wanaqli wuxuu ku tilmaamayaa hadalkaasoo kaleeto hadalka imaam axmed buu fasiraya wuxuu leeyahay wakadalika alkalaamu yuraadu bihi alkalaamu aladii huwa sifa hadal kalaam marka la yidhaahdo mar waxaa laga wadaa kalaamka ilaahay sifada u ah sida ilaahay uu yidhi watammat kelimatu rabbika ya sidqan wacadla kelimatu rabbika waa sida aayadda rabbi yidhi yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waa alle marsaa waa loo isticmaalaa buui wayuraadu bihi maa fucila bilkelima marna waxaa loo isticmaalaa kelimada alle iyo hadalkiisa wixii lagu sameeyo lagu abuurayna waa loo isticmaalaa kalmasiix alladii qaala lahu kun fakaan sida nebi ciise oo kale oo alla kun intuu yidhi ahaw sidaa ku ahaaday fakhalaqahu min hayri abin cala ghayri lwajhi almuctaad almacruuf ilaadamiyiin su'aal baa imaan kartu imaam ibnu taymiya uu ka jawaabaya su-aashu waxay tahay haddii makhluuqaadka oo dhan kun lagu wada abuuray oo kelimadaa lagu wada abuuray maxaa nebi ciise keligii wa kelimatuhu loo yidhi oo makhluuqa intiisa kale loo dhihi waayo wa kelimatuhu soo su-aal maa ah, waa ishkaal haddana iyo shubha ay ihaarayn karaan waa somaydaan dhihin makhluuqa unbuu la mid yahayoo kelimadii lagu abuuray makhluuqaadka kale kun ahayd kelimadaa unbaa isaguna isagana lagu abuuray nebi ciise calayhi salaam wa kelimatuhuna uun kelimadaasaa laga wada hadday sidaa tahay waayahee maxaa isaga keligii loo yidhi wa kelimatuhu makhluuqa kale maxaa loo dhihi waaye walimatuhum wakelimatuhu maxaa loo dhihi waaye makhluuqa kale ishkaalkaasaa imaan kara kaasuu ka jawaabo wuxuu leeyahay sababtu waxa waaye nebi ciise calayhi salaam sida caadiga ah ee aadamaha kale loo abuuro kelimada kunna ay loogu abuuro qaabkaa looguma abuurin isaga ilaan aadamaha kale marka la abuurayo kelimada kun oo amar alla ah aabbe soo maa iyo biyihiisa iyo hooyo kulmay ayay sababtu noqotaa lagu abuuro soo maa laakiin nebi ciise calayhi salaam aabba ma leh soo maa kelimadii alle ee kun ahayd ee lagu abuuray ayaa iyadoon aabba marin oo aabba aan sabab looga dhigin ayaa toos uurka maryam loogu abuuray maadaama uurka maryam toos loogu abuuray oo aabbe uusan sabab u noqonin aabbana lahayn sidaas daraaddeed ayaa wa kelimatuhu isaga loogu khaas yeelay waa kelimadii oo toosa wa aadamaha intiisa kalena aabbuu maraya sax kelimatu kun baa lagu abuuray laakiin ilaahay wuxuu sabab uga dhigay aabbe iyo hooyo kulmay taas maadaama uusan ciisa lahayn saas daraaddeed baa isaga loo yidhi wa kelimatuhu kelimadii alla oo maryam dhexdeediiy uurkeediiyo minkeeda toos loogu abuuray saasaa yuu leeyahay macnaha ayb fa saara makhluuqan buu yidhi imaam taymiya fa saara makhluuqan bimujarad alkelima duuna jumhuuri alaadamiyiin intooda kale markii laga reebo badankood intooda kale marka laga reebo badankood alla tabaaraka watacaala kelimadii keligeed oon aabba uusan sabab u ahayn ayaa lagu abuuray wey macnaa kamaa khalaqa aadama waxawaa sidaas wey waxaa kala mid ah bal kaba siisitaba aadam sidaas daraaddeed markii suuratu aali cimraan markii laga warramayay alla muxuu inna maalu ciisa ka aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun u fiirso ciise haddii aad yacni nebi ciise calayhi salaam aad la yaaban tihiinood ilaah uga dhiganaysaan calashane aabba ma lahayn waxaa ka sii daran aadam aabbana ma lahayn hooyana ma lahayn kelimada rabbe ee kun abaa toos loogu abuuray soo saas maa xaawaa la mida soo hooyadan xaawo oo waxay lahayd aabbay lahayd oo dee aadan laga abuuray soo maa aadan toos laga abuuray biyihiisa lagama abuurin laakin jidhkiisaa laga abuuray soo maa laakiin hooyo mayna lahayn kullu daalika maxay tilmaamaysaa ilaahay qudradiisi iyo inay dhammaystiran tahay aadamaha wuxuu ka abuuray mid aabbalahoon hooyo lahayn waa xaawo midaan aabbiyi hooyo lahayn waa aadam mid hooyale laakiin aan aabba lahayn waa ciise nebi ciise calayhi salaam inta kale oo aabbihii hooyo dhexdooda laga abuuray maxay tilmaamaysaa marka wax kasta alle waa awoodaa soo marka haddii aad taas ilaahnimo uga dhigateen de aadam baaba ka xigay aadamna dhaha aadamna waxaad tidhaahdaan waa ilaah isagana dhaha xawana waxaad dhahdaan waa ilaah haddaad dhihi weydeen adeer waxa weeye kuwanaa ka sisita sifadan aad ilaahnimada ku siinaysaan aadam iyo xaawaaba ka sii sitaba qaar ahaan aadam baa ka sii sita sidaas weeyaan ayib marka maadaama kelimadaasoo mujarada isaga lagu abuuray saasaa wa kelimatuhu loo yidhi macna ayib masaladaasi way caddahay ayib uma markaa kadib buu sheekhu yidhi ina aljahma jahmi ninkai la yidhahdo wuxuu sheegtay amran arrin aakhara oo kale yani ninkan jahmigu waa nin habaar qabo markii god laga saaraba god kalu haddana geli ah, somaali yaani waxa weeye markuu dhufays galo oo inta loogu galo laga soo saaro mid kalu haddana samaysanay kiiba haddana looga dabategi intaana u fiirsoo aayado qur-aan unbuu daliishanaya nin kasta oo baatil wata oo qur'aankaas doonayo inuu wax ku khaldo meel uun qur'aankaa ka mida unbuu kaxaysanoo uu fahamkiisa la aadi firaqda luntay oo dhan qolo walba aayaday daliishadeen meeshaa w meesha marka u baahan inaad mar badan baan yaan baraarujiyee u baahan aayad qur ah la daliishaday keliya kuguma filla ha khaldamin ha kadsoomin soo ma la rabaa inaad fahanto aayadda ha la deliishado laakiin aayadda qaabka loo deliishaday ma yahay hadan huna almaxak meesha muhimka halkaas waay aayadda ha soo deliishadee laakiin aayadda istidlaalku ma saxsan yahy istimbaadka si qaabku ula soo baxay macnaha ma saxsan yahy meesha uu saaray iyo cidduu ku dabaqay ma saxsanta haddaad halkaa aad fahmi weydo aayad baa la deliishaday baad ku qaldami caamay marka waxaad noqoni balaaya duufsatay shaydaan baa kugu ciyaaraya uma marka kadib ina aljahma iddaca wuxuu sheegtay amran aakhar cali bni abi aalib baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi qur-aanku cilmigu wuxuu ahaa buui markii hore hal dhibica buu ahaa buuyidhi cilmigu waa koobnaa isagoo kooban baa waxaa u yimid buuri jaahiliin dadka wax magaradka ah dhibicdiibay marka baahiyeen buu yidhi markaase waxay noqotay bad aan la gaari karin seebay dadka jaahiliintii ay dhibicdii ay u baahiyeen waa tan oo kale waa bal inta uu ninkaasi marayo iyo inta shubahaad uu keenayo iyo masaladii bannaanka iska taallay iska cadday siduu u qasahayo iyo waxa ka dhashay iyo ruduudda culimmadii kutubtay ka qoreen hal dhibic bay ahayd markaasuu wuxuu ka dhigay badweyn buu ka dhigay somaale marka sidaas weyaan uma ina aljahma iddaca wuxuu sheegtay amran aakhar arrin kaluu haddana sheegtay oo faqaala wuxuu yidhi ina allaha alla yaquulu wuxuu leeyahay khalaqa alla wuxuu abuuray alsamaawaati samaawaat waalarda iyo dhulka wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxaysa fii sittati ayaamin lix gudahood buu ku abuuray ayb aayaddana haddana haynaa weeyo qur-aanku inuu makhluuqay kutusaysa war xaggee kaa tusaysa fazacama wuxuu sheegtay jahmi ana alqur'aana qur'aanku laa yakhlu inuusan ka madhnayn an yakuuna inuu ahaado fi samaawaati samaawaadka dhexdooda aw fi lardi ama dhulka dhexdooda aw fii maa baynahumaa ama inta u dhaxaysa samadiiyo dhulalka dhexdooda intaa mid un waa inuu qur-aanku ahaado ayib soo aayaddu ma dhihin samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba ilaah baa abuura waa makhluuq soo aayaddu saa jahmi wuxuu yidhi marka qur-aanku intaa ku dhex jiraa ya ama waa inuu dhulka yaal ama waa inuu samada yaal ama waa inuu u dhexeeyo meelaha wixii jiro oo dhanna ilahay wuxuu ku sheegay aayadda inuu makhluuq yahay wabitaali qur-aanku waa makhluuq idinkuma meel kala geeya ya hadduu dhul yaallo oo dhulka joogo wixii dhulka jooga ilahay wuxuuhi waa qur-aan ku dhex jira dhulka wixii kor jira oo samada yaallana alla wuxuu sheegay waa qur hawada u dhaxaysa wixii yaalana alla wuxuu sheega waa qur ee meel kale geeya wey marka soo intaa meelun ma yaallo intaa wixii yaalana alla wuxuu waa makhluuq shubhadaasuu keenay fa shabbaha markaasuu qasay cala annaasi dadka korkooda ayuu ka dhehgeliyey diintoodii walabasa wuuna qasay calayhim korkooda waa isaga qasay oo waa ka dhehgeliyey oo shubhadaasuu dadkii ku wareeriyey faqulnaa lahu markaasaa waxaan ku nidhi laba jawaabood buu ka bixin doonaa imaamku shubhada iyada jawaabta koowaadi waxa waaye makhluuqaad waxaa jira ilaahay abuuray oo aan dhulkana oolin samadana oolin inta udhaxaysana aan oolin sidaas daraaddeed aayadda khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa makhluuqoo dhan ma soo gelayo iska dhaaf sifa alleh iyo qur-aan iska badaaya xataa makhluuqaadkii baa qaar ka maqan yihi taa waa qodob qodobka labaadna wuxuu ka hadli doonaa oo uu muxuu ahaayey ku radin doonaa samaawaadka iyo dhulalka inta u dhaxaysaay ilaahay hadalkiisu ee la abuuray ma soo gelayee hadalka laftiisaa lagu abuuray iyo kelimada alle baa samaawaadka iyo dhulalkiiyo inta u udhaxaysa lagu abuuray kalaamka alle waa sababtii intan abuurtay ee ma dhexgelayo samaawaadkiiyo dhulalkii iyo intan u dhaxaysaayey kalaamka alle ma soo dhexgelayo abuurkaasi kuma imaanayo labadaa qaab buu uga jawaabi doonaa wuxuu yidhi marka faqulnaa markaasaan waxaanu nidhi lahu isaga waxaan ku nidhi ninka la jahmi alaysa miyuusan ahayn inamaa waqaca allaahu alla mid riday jalla weynaa anaa'u ahmaantiise alkhalqa abuurka waalmakhluuqa iyo makhluuqa mid ku riday miyuusan ahayn calaa maa fi samaawaati waalardi wamaa baynahumaa samaawaadka iyo dhulalka waxa dhex yaallay inta u dhaxaysa intaa uun alle soo abuurka muusan ku ridin oo inuu abuuray ma sheegin ayb fa qaaluu waxay yidhaahdeen jahmiyadii nacamhaa meeshaasi waawda halkaa ku jirta inamaa waqaca allaahu jalla anaa'uhu walkhalqa walmakhluuq wowdaasi waxaan filayaa inaysan meesha ku jirin oo waqacadaasi mafcuulkeeda inuu yahay alkhalqa walmakhluuq oo aayadda alle tabaaraka wa tacaala abuurka waxa uu ku sheegay oo ku riday abuurista ku dul riday oo inuu abuuray uu ku sheegay waa waxa samaawaadkiiyo dhulalka ku jira iyo inta u dhaxaysa intaa unsoo ilaahay kuma sheegin abuurka waay waxay yidhahdeen ha ayib saa markay u qireen wuu markaa daba dhigayaa marka alaysa miyuusan ahayn inamaa waqaca allaahu alla mid ku riday jalla hanaa'uhu alkhalqa abuurka waalmakhluuqa iyo makhluuqa calaa maa fi samaawaati waalardi wamaa baynahuma soo intaa uun laguma sheegin abuurka waay faqalu waxay nacam ha faqulnaa waxaanu nidhi hal fowqa asamaawaati shayun makhluuq samaawaadka korkooda wax makhluuqii ma jiraa addoommo la abuuro makhluuqa samada ma ka koreeyaan qaaluu waxay idhi nacamhaa faqulnaa markaasaannu waxaannu nidhi lam yajcal alla ma yeelin maa fowqa wixii ka koreeya maca alashyaai almakhluuqati ashyaadan la abuuray alla kuma darin soo aayaddu inta ay sheegtoo makhluuqa ah soo ma aha samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda inta u dhaxaysa war makhluuqaan inta ahayn ma jiraa waa haa waa jiraa oo samada ka korreeya soo ma jiro haa waa jiraa bay dheheen ayib aayaddu ma sheegtayoo ma ku dartay ashyaada la abuuray waa maya macnaheedu wax weeyaan marka aayaddu iska dhaaf inay ilaahay hadalkiisa iyo sifatiisa soo gasheen xataa makhluuqaadkii bayna qaar sheegin waay aayaddu xataa makhluuqaadkii qaar ka mida ma soo gelin oo kuween soo gelin wixii samada ka koreeyao dhan ma soo gelin sooma haddiiba makhluuqaadkii qaar ka ayna aayadda soo gelin ayagoo makhluuqa seebaad ilaahay sifadiisa hadalkiisa u dhexgelinaysaa marka ood uga laasiminaysaa samaawaadkiiyo dhulalkiiyo inta u dhaxaysa allah abuuray hadalkiisiina waa ku dhex jira seed u leedahay makhluuqiibaaba qaar ka baxsan yihiin ood qirsantaha inay ka baxsan yihiin saasuu ka wadaa macnaa ayib wuxuu yidhi faqulnaa markaasaa waxaanu idhi hal fawqa asamaawaati shayun makhluuq war samaawaadka korkooda shay la abuuray ma jira oo kor jiraoo samaawaadka ka baxsan qaaluu waxay dhaheen nacamha waa ku qasban yihiin faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi aayadda marka la fiiriyo waa aayaddu ka hadlaya guud ahaan ma ah fainahu alle marka lam yajcal ma yeelin aayadda marka la fiiriyo waa maa fawqa asamaawaati samaawaadka wixii ka koreeya alla ma yeelin macal ashyaa'i ashyaadii la jirankooda muusan yeelin almakhluuqati ee la abuuray aayaddu ka hadlaysay waa ah, yacnii waxyaalaha samaadka ka koreeya alle kuwa abuuray wuu ku daray guud ahaan laakiin aayadda markaan fiirinno aayaddu kumaysan darin ashyaada la abuuray halkaa maxaa ka soo baxay marka ashyaa la abuuray oo makhluuqoo waxaa jirta aan aayadda soo gelin marka oon aayaddu ayna tilmaaminoo aayadda ka baxsan ayib taa waa mid haddiiba muxuu ka laaziminaya marka wainamaa waqaca wuu dhacay buu idhi maaha maya waxaa tidhahda waqad carafa waxay garteen ahlulcilmi ahlulcilmigu waxay garteenoo yaqaanaan anna fowqa asamaawaati asabci samaawaadka toddobadaa ah korkooda inuu ahaaday alkursiyu a kursigii alla kursigiisa wasica kursiyuhu samaawaat soomaayan kursigu inuu ka sareeyo arshu carshiguna inuu ka sarreeyo samaawaadka wallawxu lmaxfuud ya diiwaankiiyo looxii la xifdiyeyna ee makhluuqaadka dhan ku qornaayeenna inuu samada ka sarreeyo waalxujubu asturyaalkiina inay iyaguna ka sarreeyaan alxujubu waa jamcu yani xijaab xijaabka muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa allah iyo khalqigiisa xijaab baa u dhexeeya soo ma ah xijaabuhu nuur markaan soo mar xijaabuhu nuur ilaah iyo khalqigiisa waxa kala qariyoo kala xijaaba waa nuur waa low kashafahu la axraqat subxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi waa kii xadiiskii muslim ah bimacnaa haddii xijaabkaas ilaah iyo khalqigiisa u dhaxeeya la faydi lahaa iftiinka iyo dhalaalka ilaahay wejigiisa ka soo wuxuu gubi lahaa oo baabi'in lahaa cid kastoo uu gaaro makhluuqa ka mid marka maxaa xijaabaya xijaabkaas ilaahay iyo asturka ilaahay iyo addoommadiisa u dhaxeeya kaasaa iyuu ka wadaa walxujub waa jamcu xijaab marka xijaabkaasina waa koreeyaa oo makhluuq waa samaawaadka waa ka koreeya ayb wa ashyaa iyo waxyaabo kaiiratun oo fara badan oo lam yusamiha uusan magacaabin kulli samada waa ka koreeya waana makhluuq walam yajcalha allana ma uusan yeelin maca alashyaai almakhluuqati ashyaadii la abuuray ee aayaddu sheegtayna kuma jiraan wainamaa waqaca wuu un dhacay alkhabaru khabarka oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaada oo aayadda ku jiraayay cala asamaawaati buu ku dhacay waalardi iyo wamaa baynahuma dhulka iyo samadii inta u dhaxaysa intaa unbay aayaddu ka warramaysaa soo maa wixii makhluuqaad kaloo ka baxsan baa jira oon aayaddu ka hadlin oo haddana makhluuq ayib intaana idinla qirnay waay jahmiyadii intaa hadday qireen maxaa ka laazimaya marka waxaa ka laazimaya oo halkaa ka dhalanaya haddiiba aayaddu makhluuqaadkii qaar ka mida ay soo geli waayeen oo ay ka baxsan yihiin dilaaladeeda iyo macnaheeda adeer qur'aankuna waa ka baxsan yahay waa makhluuqii laysla qirsanaa oo annagii idinkuba aan isla qirsannahay qaar ka midaan aayadda gelin soo hadday geli waayeenoo ka baxsan yihiin hadde qur'aankuna waa kasii xag jiraa way sayd qur ku gelinoo oad uga laasiminaysaa inuu qur-aanku galayo makhluuqii baaban qaargelin aayadda macnaheeda sidaas way manaa weji kale haddana waa wa qulnaa waxaanu nidhi buu idhi dacu waxaan kaga jawaabnay waay fii ma waxay sheegteen Ah, waxay sheegteen waxaanu ku jawaabnay ina alqur'aana qur'aanka laa yakhlu ah, sheegashadoodii ahayd wey fiima daca waxay sheegteen oo sheegashadan ah ina alqur'aana qur'aanku laa yakhluu kama madhna an yakuuna inuu yahay fi samaawaati aw fi lardi aw fii maa baynahuma hadalkaa iyo sheegashadaa waxaan ka jawaabnay waa oo faqulnaa waxaanu idhi allaahu alle tabaaraka wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay maa khalaqa allaahu asamaawaati waalarda wamaa baynahuma ila bilxaq aayadanaa jawaab u ah maa khalaqa allaahu alla ma abuurin alsamaawaati samooyinka waalarda iyo dhulka iyo wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxaysa ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kuma abuurin xaqa muxuu ka wadaa bimacnaa kelimadiisa xaqa abuu waa kelimadiisa waa kelimadii kun ahayd sooma saasuu u fasiraya imaamku tafasiir kale waa jiraan laakiin siduu isagu ku fasirayo bilxaqi ay bikelimati lxaq waay kelimadii xaqa ahayd oo kun ahayd ayuu ilaahay samaawaadkii iyo dhulalkii inta udhaxaysa ku abuuray halkaa maxaa ka soo baxay marka samaawaadka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa waa makhluuq kelimada ilaahay ee makhluuqaa lagu abuurayna way ka baxsan tahayoo kelimada sababteed baa lagu abuuray samaawaadkiiyo dhulalkiiyo inta udhaxaysa kelimadii marka makhluuq ma laakiin wixii kelimada ka dhashayoo lagu abuuray baa makhluuqoo samaawaadkiiyo dhulalkii inta udhaxaysa soo ma jeedi qur-aanka laftiisiibaa marka wuxuu kala qaaday kelimatulxaq oo kun ah iyo makhluuqii oo samaawaadkii dhulalkii inta u dhaxaysa labadaa ila qur-aanka laftiisaaba kala saaray ayib aayadanaa ku kala saaray wuxuu yidhi marka faladii midka khalaqa u abuuray bihi isaga alle uu ku abuuray alsamaawaati waalarda ayb faladii midka oo xaqa ah waa khalaqa uu ku abuuray alle bihi isaga alsamaawaati waalarda uu ku abuuray qad kaana wuxuu ahaa kaasi qabla asamaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulka intaan la abuurin waa ka horreeyey oo kee ah kelimadaa xaqa ah ama xaqaa ilaahay uu dhulkiiyo samaawaadka ku abuuray inta u dhaxaysa intaan saman la abuurin oo dhul la abuurin bay sii jirtay sooma oo dee hadalka ilaahay waa sii jiray soomaa allah hadalkiisi iyo kelimaadkiisu waa sii jireen intaan dhulkiiyo samada la abuurin ayib iyagaas kelimadaas sababteedaa marka dhulka iyo samadii inta udhaxaysaba lagu abuuray ayb faladii midka khalaqa uu ku abuuray alle bihi isaga alsamaawaati waalarda uu ku abuuray qad kaana wuxuu ahaayoo sii jiray qabla asamaawaati waalardi dhulka iyo samada intaan la abuurin bay sii jirtay yani wax weeyaan kelimada iyo xaq waalxaqu xaqa alladii xaqaasoo khalaqa uu alla ku abuuray bihi isaga alsamaawaati waalarda uu ku abuuray huwa xaqaasi qowluhu waa ilaahay hadalkiisa waa soo ma jeed khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahuma bilxaq xaqa maxaa laga wadaa wa qawluhu ilaahay hadalkiisii waa hadalka allana waa ka horreeyey samaawaadka iyo dhulalka abuuristooda waa ka horreeyey horay buu usii jiray waa ayb lianna allaha alle yaquulu wuxuu in xaqu hadalka ilaahaya maxaa daliilu ah alxaq inuu hadalka ilaahaya maxaa daliilu ah ayaddana daliilu ah lianna allaha alle yaquulu wuxuu ha yaquulu wuxuu yidhaahdaa alxaqa xaq buu ku hadlaa wa qaala wuxuuna yidhi falxaqu walxaqa aquul falxaqu fa ana alxaq anugu midka xaqi ee dhabtaa baan ahay walxaqa xaqna aquulu waan ku hadli soo maaret marka hadalki ilaahay muxuu noqday alxaq waa kalaamullahi waay waa qowlullah maadaama qowlka ilaahay uu xaqa noqday bilxaqida lagu abuuray samaawaadkiiyo dhulalku waa hadalkii alle waa kelimadii kun ahayd wey wa yowma alqiyaamati aayaddanaa sidoo kalea wa yowma alqiyaamati wa yowma maalinka yaquulu uu dhahayo alle kun ahow fa yakuunu markaasuu ahaanayo uu ahaanayo qowluhu hadalkiisa ayaa alxaqu xaqa alla hadalkiisa ayaa xaqa xaqu waa hadalka alle ayib oo kelimadaa kun ah baa xaqa qur'aankiina waa hadalkii allo waa xaq samaawaadka iyo dhulalkanna waa makhluuq isma le marka faalxaqu xaqa alladii xaqaasoo khalaqa uu alle ku abuuray bihi isaga alsamaawaati iyo waalarda qad kaana wuxuu ahaa qabla asamaawaati waalardi samaawaatkiiyo dhulka waa ka horreeyey walxaqu xaquna qowluhu waa alle hadalkiisa walaysa mana uusan ahanin qowluhu ilaahay hadalkiisu makhluuqan makhluuq ma ahan ah, alle hadalkiisu makhluuq ma aha saasuu marka u tawjiihiyo aayaddan cumuumkeeda ma gelayo qur'aanku alle iyo hadalkiisuna ma galayo bal iskaba dhaaf in ilaahay hadalkiisa iyo qur-aanku galee makhluuqaadkii xataa qaar soo gelin oo qaar ka baxsan yahi sidaas daraaddeed cumuumka aayadda aad u deliishatay saa uma jiree hadalka alle iyo qur-aanku ma soo gelin leanna waa baab kalo waa sifa alleh waa hadalkii alleh waxa laga hadlayana waa makhluuqaad oo samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda wixii lagu abuuray makhluuqaa laga wadaa qur-aankuna waa hadal alle oo soo geli maayo inuu qur-aanku galo iskaba dhaafe xataa makhluuqaadka samaawaadka ka baxsanee ka koreey ayaan xataa meesha soo gelin oon aayaddu macno ahaan aysan qaadanin wey man hada bilahi towfiiq sal allahuma slm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w sabi